alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wcalaa aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jirnay kitaabkii atibyaan fii aadaabi xamalati alqur'aan oo abwaabtii ugu dembeeyey aynu joognay baabkii siddeedaad ayaa inoo dhammaaday baabka dabdiga ku saabsan mooyaane baabka sagaalaad baa inoo hadhay baabka tobnaad ashyaa aynu soo marray dabdigooda iyo sida loo xarakaynayo ayuu ku saabsan yahay insha allah carabkana waa iska marin doonaa marka baabka sideedaad aynoo dhammaaday bacdulikhwa waxay yaro jeclaysteen mawduuca ugu dambeeyey oo ku saabsan fasalka faslun fii maa yuqra'u cinda almayit bal in fasalka lagu yaro noqdo oo bal la yaro iftiimiyo qur-aanka ruuxa xanuunsanaya lagu akhrinayo mar waxaa loo akhrinayaa liruqya in lagu tufaayo oo shifaa iyo caafimaad inuu ilaahay siiyo ilaahay looga baryayo qur-aanku maadaamuu kalaamkiisii yahay waa lagu tufayaa tufitaanka lagu tufayana waxaa looga jeedaa in ruuxu ilaahay ku bogsiiyo oo dawadooda waxay u qaybsantaa dawaa tabiici ah oo tajaarib lagu keeno iyo dawaa ilaahi ah dawada tabiiciga ahi waa dawooyinka aad taqaaniin ee ama markaa dhakhaatiirta kininada iyo waxa la midka ay ka soo dhigaan ama acshaabaha iyo dhiraha aan carabkii nebiga sala allahu alayh wasalam ku soo aroorin oo nebigu aanu sheegin dadka qaarkood intay tajribeeyeen ay yidhaahdeen xanuunka noocaas ah geedkaasaa dawo ka ah waa dawaa tabiici nooc labaadna waa dawaa ilaahi oo waa dawada nebiga sala allahu alayh wasallam lagala kulmay oo nebigu uu sheegay shaygaasi inuu dawo yahay yacni sidaa u tilmaamay ruqyooyinkaas soo gelaya dawaa ilaahi ruqyada markaa ilaahay magacyadiisa laysku tufaayo ee adkaarta soo aroortay laysku tufaayo qur'aanka laysku tufaayo waa dawaa ilaahi noocaasay soo gelisay mucaasiriinta qaarkood waxay yidhaahdaan wixii dawo ku saabsan ruqyada iyo way iska yara ogol yihiin ee wixii dawo kale ku saabsan geedkaasaa waxaa dawo ka ah hadduu nebigu sheego sala allahu alayh wasalam yacni kama qaadanayo rag mashhuur oo caan ah oo culammo waaweyn loo yaqaanno kutubo badanna leh caalamkana macruuf ka ah oo magacoodu mashriq iyo maqhribba ka dhacay ayaa qaarkood waxay leeyihiin hadduu yacnii nebigu sheego sala allahu alayh wasalam shay dawo ah xadiisku sheego ou yidhahdo shaygaasaa dawo ah kama qaadanayo nebiga sala allahu alayh wasalam laakiin gaal dhakhtari hadduu ii sheego waa ka qaadanaya mid kale cibaaradu yaro latifay oo wuxuu idhi nebigu sala allahu alayh wasalam hadduu sheego shaygaasaa dawo ah waa ka tawaqufayaa waan iska taagayaa laakiin gaalka dhakhtarkii hadduu ii sheego dhakhtarnimada inuu yaqaanuun mar haddii la og yahay isaga waa ka aqbalaya qaacidada caynkaasee baatilada ee casrigan qaarkood ay la yimaadeen dadka qaarkood baa qaba waxay yidhaahdeen nebiga sala allahu alayh wasalam looma soo dirin shirarka inuu daweeyo ee dadka inuu hanuuniyaa loo soo diray oo aakhiradooda waxay ku badbaadayaan uu u sheego laakiin tibbi lalama soo dirin iyo dhakhtarnimo ashyaadii uu dhakhtarnimo ka sheegaa waa arrinuu isagu maleeyey siduu ta'biiru nakhliba u maleeyey low lam tafcaluu la saluxa tallaalkaa isku tallaalaysaan geetimireedyada haddii aydaan samayn lahayn waa hagaagi lahayd sidaasoo kaluu tanna u maleeyey ila hidaayatulquluub baa lala soo diriye dadka inuu hanuuniye dhakhtarnimo lalama soo dirine maadaamay sidaas yadaa tahay oo ixtimaalka noocaasi meesha uu imanaayo lagama aqbalaayo oo lama qaadanayo wixii tibbi ku saabsan ama waa laga tawaqufayaa inta cibaarada la yaro khafiifiyo mu'addaha ay keensanaysaana waa isku mid warka noocaasay sheegeen waa war baatil ah waayo nebigu sala allahu aleyh wasalam qofka muuminkii markuu rumeeyey inuu rasuul yahay wax alla wixii khabare uu sheego waa inuu rumeeyaa oo u ictiqaadiyaa sixadiis iyo inuu run yahay khabarkaasi ha ahaado wax tegey wax ku saabsan wax jooga wax ku saabsan wax soo socda wax ku saabsan khabar kastuu nebigu sheego waa in la rumaystaa xukum kastoo uu sheegana waa in loo hoggaansamaa saas aawoodee ahlucilmiga qaarkood markay tilmaamayeen wa macnaa shahaadati anna muxammadan rasuuluullah tasdiiquhu fiima akhbar wa taacatuhu fiima amar waijtinaabu maa nahaa canhu wa zajar wa an laa yucbad allahu ila bima sharac waxay ahlucilmiga qaarkood ku fasireen shahaadada rasuulka la qiraayo rasuulnimadiisa oo rasuulnimo looga markhaati kacayaa afar arrin bay koobsanaysaa waxay koobsanaysaa tasdiiquhu fiima akhbar wax kastuu nebigu ka warramay sala allahu alayh wasalam waa in la rumaystaa oo midna aan la beensan akhbaartii nebiga ka mid a shay akhbaartii nebiga ka mida waa inaan la beensan ama laga shakiin wa taacatuhu fiima amar wuxuu amrana waa in lagu ateecaa wajtinaabu maa nahaa canhu wazajar waa in laga dheeraadaa wuxuu nebigu sala allahu alayh wasalam reebay ou nahyey wa an laa yucbad allaahu ila bima sharac waa inaan allahna lagu caabudin wuxuu nebigu sala allahu alayh wasalam sharciyeeyey mooyaane wax kale mawdicu shaahid waxaynuga jeednaa tasdiiquhu fiima akhbar waa rasuul haddana akhbaartiisa qaarkood baan ka shakinayaa ama aanan rumaysanaynin isma qabanayso waayo rasuul been ma sheego wax kastoo khabaroo uu sheegaa waa wada run sidaas aawadeed baa ahlu kitaabka qaarkood yacanii yuhuud iyo nasaare qaar ka mid a waxay yidhaahdeen waa jirtaa muxammed inuu rasuul ilaahay yahay ha yeeshee rasuul waa yahaye looma soo dirin dadkoo dhane carab oo keliya loo soo diray firqa ahlu kitaabka ka midoo ciisawiye la yidhaahdo ayaa sidaa ku tagtay rasuul waa yahaye laakiin carab oo qudhaa loo soo diray hadalka caynkaasi waa hadal isburinaaya cidda sheegtayna marka horeba cid gaala bay ahayd cid gaala ayay ahayd qirista ay qireen inuu rasuul ilaahay yahay waxay burinaysaa inay yidhaahdaan dadkao dhan looma soo dirin waa kalaam mutahaafit waa hadal isburinaya oo iska hor imanaya waayo marba hadday qira inu rasuul ilaahay yahay dee risaaladuu la yimi dhammaan waa inay wada rumeeyaan risaaladuu la yimina waxaa ku jirtaa in dadkoo dhan loo soo diray qul yaa ayuha nnaasu innii rasuuluullaahi ilaykum jamiica waxaad ku tidhahdaa nebi muxammedow dadow anigu rasuulkii ilaahay baan ahay oo dadkoo dhan loo soo diray yacnii dhammaantiin waa laysoo kiin diray tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiiraa caalamiintao dhan in loo soo dira allah inoo sheegayaa aayaadkii qur'aankay ku sugan tahay liundirakum bihi waman balag qur'aanku cidduu gaadhayana waxaa ka mida ah carab iyo cajamba markaa in la yidhahdo cajam looma soo dirin carab keliyaa loo soo diray laakiin rasuul waa yahay macnaheedu maxay noqonaysaa rasuul waa yahay laakiin masaladaa been buu ku sheegay macnahaasaa markaa noqonaysaa taasina waa baatil oo risaaladii markaa inaan la qirin ee la beeninaayo ayay markaa noqonaysa qadiyaddan oo kale walow ta'wiilba ha ku dhacdo ku saabsan wixii tibbi uu ka sheego nebigu sala allahu alayhi wasalam kama qaadanayo ama waa ka tawaqufaya laakiin waxay shabah ku leedahay qadiyaddaas ahlu kitaabka qaarkood ay yidhaahdeen bay shabah ku leedahay masaladay soo qaateen oo ku saabsan ta'biiru nakhli oo ay yidhaahdeen taaba nebigu sala allahu alayh wasalam waxbuu ka sheegay haddana waxa markaa uu ka sheegay damalay ahayd markii dambena wuxuu ku idhi dadkii antum aclamu biumuuri dunyaakum waxaa lagaga jawaabayaa markii hore lafteeda nebigu sala allahu alayh wasalam taa ma jasmin wuxuu tilmaamay inuu sidaa ku malaynaayo riwaayaadka qaarkood baana caddaynaya inuu sidaas yadaa sheegay oo male markaa inuu sidaa malaynaayo riwaayaadka qaarkood baa caddaynaya o tasriixinaya marka shay jasman uu sidaa u sheegay oo wax kaloo ka leexiya jasmigii aan lahaynin in la yidhaahdo shaygu malaha ku sheego wudhi saasaan u malaynayaa ayuu la mid yahay in la yidhaahdo waa arrin khalad ah oo markaa aan sax ahayn ashyaada nebigu sala allahu alayh wasalam uu tibbiga kaga warramay arrinuu yidhi waa malaynayaa ma aha waa arrinuu markaa nebigu jasmiyey oo yidhi waa sidaas ilaahayna wuxuu yidhi wamaa yantiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa nabigu kuma hadlaayo sala allahu alayh wasalam hadal hawo ka soo fulay ku hadli maayo ama canilhawaa'i bilhawaa hawo ku hadli maayo ee wuxuu ahaaday wuxuu ku hadlayaayoo dhammi waxyi loo waxyooday ayuu ahaaday saas aawadeed shaygii tibbiga uu nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam ee uu jasmiyey siduu u jasmiye u gooyey waa in loo gooyaa waana in loo ictiqaadiyaa loo yaqiiniyaa wa yu'minu bii wa bima ji'tu bih nabigu wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam waxaa lay amray dadka inaan la dagaalamo ilaa ay markaa shahaadada ka qirayaan wa yu'minuu bii wa bimaa ji'tu bihi sida riwaayaadka qaarkood ku soo aroortay oo muslim saxiixa ku soo wariyey yacnii iga rumaynayaan baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam kii aan la imi oo dhanna ay rumaynayaan aan u soo noqonno baabka ruqyada baabka ruqyadu adilay leedahay nebigu sala allahu alayh wasalam ruqyada qawlan iyo ficlanba waa sharciyey waxaanu markaa sheegay nebigu sala allahu alayh wasalam ruuxii walaalkii anfici karaa ha anfaco ruqyada markuu ka warramaayo icriduu calaya ruqaakum laa ba'sa biruqa ma lam takun shirka man istataaca minkum an yanfaca akhaahu falyafcal waa boorriyey ruqyada waa tufay waa lagu tufay waa amray istarquu laha fa ina biha nadra markaa sidaas aawadeed waxay noqonaysaa yacni tibbi ilaahi ictiqaad bayna ku xidhantaho haddii ruuxii aanu ictiqaadinin oo is yidhaahdo waxba kaa tari mayso dee ma anfacayso waxay ku dhisan tahay ictiqaad ictiqaadkaa haddaanu ruuxu ula imaan kuma intifaacayo intifaaca uu ku intifaacaya waxay ku xidhan tahay inuu ictiqaadiyo ruuxaanu sanaya waxaa kaloo lagu akhriyaa oo ay mashaayikhda qaarkoodna yidhaahdeen ha lagu akhriyo dadkuna camal ahaana ay sameeyaan in badani ruuxii oo la arko inuu sakaraadayo naftu ka socoto oo ay ka baxayso in qur'aan lagu akhriyo oo khaasatan weliba suuratu yaasiin lagu akhriyo waa shayga lagu magacaabo hadda loo yaqaano innaga agteenna gunaanadka loo yaqaano gunaanadkaasi ama ruuxa in lagu akhriyo yaasiin lagu akhriyo marka uu sakaraadayo xadiiska lagu soo wariyey waa daciif culammaduna dhammaan saas yadaabay tilmaameen inuu xadiisku daciif yahay imaamu nawowi oo tilmaamaya inay culammadu ay yidhaahdeen waa mustaxab oo sidaa waa la jeclaysanayaa bimacnaa waa la sunnaynayaa istixbaabka waxa uga jeedaa bimacnaa sunna uga jeedaa waa asmaada istilaaxan sunno la macnaha ah ay culammadu sheegaan kutubul usuulna lagu taqriiriyo lagu tilmaamo istilaaxaadkaas ayay ka mid tahay almustaxab oo sunnaha sunno waa la yidhaahdaa naafilo waa la yidhaahdaa fadiilo waa la yidhaahdaa rakiibo waa la yidhaahdaa mustaxab waa la yidhaahdaa manduub waa la yidhaahdaa yacni asmaa badan ayaa loo isticmaalaa marka yustaxabu waxaa looga jeedaa waa la sunnaynayaa baa looga jeedaa su'aasha isweydiintani waxay tahay imaamu nawowi hadduu yidhi sanadku waa daciif oo labada xadiis ee labada suuradood kala duwan sheegaya labaduba daciif inay yihiin uu tilmaamay sunnanimada xaggee laga qaatay jawaabtu waxay tahay culammada qaar baa waxay qabaan axaadiista daciifka ah waxyaalihii fadaa'ilul acmaalah ee aan waajibin iyo xaaraantinimayn ahayn waa loogu camalfali karaa oo waa la samayn karaa culammadu mas'alada caynkaas ah iskuma waafaqsana waa jirtaa imaamu nawowi inuu kutubihiisa qaarkood qaacidadaas itifaaq ku xikaayooday waa jirtaa oo arbaciinka laftiisa muqadimadiisa markuu qoraayo waxaa odhanayaa xadiiskii man xafida liummatii arbaciina xadiisan xadiis sheegaya ruuxa ummaddayda u qaybaa afartan xadiis fadiilada caynkaa ee caynkaasuu leeyihi wuxuu tilmaamayaa sheekhu nawowi in duruq badan laga soo wariyey duruqda dhammaantoodna ay daciif yihiin duruqdaasina ayna isku weynayn ha yeeshee wuxuu odhanayaa culammadu waxay ku ittifaaqeen oo isku waafaqeen xadiiska daciifkaa in fadaa'ilulacmaal loo qaadan karo oo loogu camal fali karo waxaa dhacda ahlucilmiga qaarkood masaa'il laysku khilaafsan yahay inay sahwiyaan oo ay itifaaq soo naqliyaan wakhtiyada qaarkoodna waa dhacdaa bay yidhahdeen culammadu itifaaqa in looga jeedo itifaaqu culamaa'ilmadhab oo aan looga jeedin culammada marka islaamkao dhan baa ku itifaaqay ee muraadku uu yahay culamaaulmadhab baa ku itifaaqay fii bacdi alaxyaan waa loo isticmaalaa sida ahlucilmiga qaarkood ay baraarujiyeen qaraa'ibta itifaaqa ama ijmaaca ka dhacday waxaa ka mid a mas'ala waaxida in labadeeda taraf mid walba lagu xikaayooday ittifaaqa oo ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen shahaadatu lcabdi maqbuulatun biitifaaq culamo kalena ay yidhaahdeen shahaadatu lcabdi hayru maqbuulatin biitifaaq waa mas'ala waaxida baa culammada qaarna waxay ka cabbireen addoonka markhaatigiisa waa la aqbalayaa biitifaaqi lculamaa baa lagu aqbalayaa sida xorka loo aqbalayo shahaadadiisa isagana shahaadadiisa loo aqbalaya bacdina cagsigay oo waxay tilmaameen addoonka markhaatigiisa inaan la aqbalayn biitifaaq markaa naqliga itifaaqa lasoo naqlinayo wakhtiyada qaarkood ayaa waxa dhacdaa in khalad galo ama sahwi galo ayaa markaa dhacda mas'aladan hadda aynu joogno itifaaq sugana culammadu sidaa ku itifaaqeen ma jirto ee waa mas'ala culammadu ay isku khilaafsan yihiin culamada qaarkood shuruuday u dhigeen oo xadiis daciif oo kastaa loogu camal fali karaa fadaa'ilul acmaal may odhannin ee waxay yidhaahdeen shartiyaal saddex ah marka la helo baa xadiiska daciifkaa fadaa'ilul acmaal loogu camal fali karaa culammada sidaa cabbirtayna waxaa ka mid ah alxaafid ibnu xajar raximahullah oo fii bacdi kutubihi wuxuu ku sheegay xadiiska daciifkaa marka saddex shardi la helo fadaa'ilul acmaal waa loogu camal fali karaa shardiga koowaad waa maxay wa an laa yakuuna dacfuhu shadiidan waa inaan dacfigiisu darnayn ee dacfigiisu hadduu daran yahay oo mawduuc yahay ama daciifun jiddan uu yahay fadaa'il acmaal looguma camalfali karo sidaan abwaabta kaleba loogu camalfali karin baa baabka fadaa'il acmaalla aan loogu camalfali karin shardiga labaad an yakuuna mundarijan taxta aslin caam xaafid xajar baa waa inuu soo gudagalaa asal guud waa inuu soo gudagalaa asalkaasoo adilo leh calaa sabiil mihaal mas'ale ayaa daliil bay leedahay in la sameeyo xadiis baa fadiilo khaasa u sheegoo yidhi shaygaa ruuxa sameeya ajarka caynkaa iyo caynkaasuu ka helayaa ajarkii isagoo istinaasayoo weheshanaya ayuu shaygii la yimi shayguna deliil kaluu leeyahay marka xaqiiqatan camalfalkiisu muxuu yahay daliilka kale uu leeyahay saxda ah buu ku camalfalay ee taraji inuu rajeeyo xoogaa weheshado fadiilada gaarkee loo sheegay ayuunbaa meesha taalla laakiin camalfalkiisu xaqiiqatan muxuu u dhacayaa wuxuu u dhacayaa marka asalka kale uu leeyahay buu u dhacayaa fadiiladan khaaskee xadiiska daciifka sheegay waxaa dhici karta xoogaa inay ku tirtirsiday rajo uu rajaynaayo war fadiiladaas inay sax noqotaa dhici kartee waryaynay ku seegin laakiin shay aan daliil lahayn dee xadiiska daciifka uguma camalfalin shardiga saddexaad wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar anlaa yactaqida cinda alcamali bihi subuutahu waa inaanu ictiqaadin markuu ku camal falayo inuu sugan yahay saas aawadeed nebiga intuu u tiiriyo ma jasmin karo ma goyn karo nebigaa sidaa yidhi ma odhan karo ila nebigii kama sugna sala allahu aleyh wasalam mana ictiqaadinayo inay nebiga ka sugan tahay saddexdaa shardi haddii la helo buu xaafid ibnu xajar odhanayaa xadiiskii daciifka ahaa fadaa'il alacmaal waa loogu camalfali karaa culammada itlaaqay soo odhanaysaa xadiiska daciifkaa fadaa'il acmaal waa loogu camalfali karaa daahir ma aha muraadkoodu inuu ahaa ka dacfigiisu daran yahay ama mawduuca iyo wax la midka ah waayo mawduuca culammadu waxay odhan jireen laa yaxilu dikruhu ila maca bayaani wadcih in la sheegaa xalaal ma aho ma bannaana iyadoo mawduucnimadiisa la caddaynaya mooye si kaleba in loo sheegaa ma bannaana dhibaatada dhacday waxaa ka mid a inay culammada qaarkood axaadiista qaar oo mawduuca cibaaradii ay tasaahuleen oo aynay taxriirin oo ay yidhahdaan xadiisku waa daciif ictibaaran iyagoo ka sii eegaaya mawduucba qismi daciifka ka mida inuu yahay masaladiina aynay taxqiijin dacfigiisu inuu daran yahay oo dee daran gaadhsiisan yahay iyo in kale ama inuu mawduuc yahay iyo in kale umuuraha aynay kala hubsan culamo badan baa tasaahul intay samayso xadiis mawduuca tidhaahda waa daciif xadiiskana kadaab baaba la keli noqday beenawaas beenta dhigdhiga yaa baaba la keli noqdoo dariiq kaleba looma hayo markaasaa waxaa imanaya faqiih dambe oo muta'akhir oo ka sii dembeeya markaasaa wuxuu odhanayaa xadiiska sheekh hebel wuxuu yidhi waa daciif qaacidaduna waxay ahayd xadiiska daciifka fadaa'il acmaal waa loogu camalfali karaa dhib ma lehee waa fadiila arrinkaniye xalaalayn iyo xaaraantinimayn ma ahee waan ku camalfalaynaa sidaasuu odhanaya marka shardiga haddii la hubiyo dacfiguma shadiid baa mise ma aha oo hadduu dacfigu shadiid yahay laguma camalfali karo dee waxay noqonaysaa inuu baabka cidhiidhi noqonayo oo siday qaar badani u waasicinayaan ani waasicu noqonayo ahlucilmiga qaarkood waxay kaloo yidhaahdeen fadaa'ilu acmaal waa loogu camalfali karaa waxay noqotay cibaaro nowcan maa siyaalo kala duwan loo fasiray ahlucilmiga qaar markay isticmaalayeen waxay uga jeedeen sidaa xaafid ibnu xajarba uu tilmaamay waa shay deliil kale leh laakiin fadiilo khaasa ayuu shaygii deliil lahaa xadiidkan daciifkii u sheegay camalfalkana xadiidkaa kalaa loogu camalfalayaa ee sugan ee saxiixa ah ha yeeshee fadiilada uu sheegay makhsuuska ah ee xadiidka daciifka sheegay waa la weheshanayaa waqad yutarajaa waana la rajaynayaa laakiin ma aha shay aan daliil kale lahayn in lagu sunnaynaayo xukum sunnanimo ah laga qaadanayo xadiidka daciifka ah waayo axkaamta sharciyadii waa alaxkaamu alkhamsa waa axkaamta shanta ah axkaamta shantina waxay ahayd waa waajibin iijaab iyo sunnayn iyo karaaha la karaahiyeysanayo iyo bannayn la bannaynaayo iyo xaaraantinimayn la xaaraantinimaynayo waa alaxkaamu alkhamsa marka xukum axkaamtaa ka mida shay daciifoo aan sugnayn laguma isbaatin karee axkaamta sharciyadii mid waliba waxay u baahan tahay kulay sunnaha ku tahay deliil sugay u baahan tahay waayo xukunku sharcigu ku xidhan yahay in alxukmu ilaa lilaah xukunku allah buu u sugnaaday fala warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakkimuuka fiima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mima qadayta wayusallimuu tasliima yo aayadaha kale la midka ah wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim haddii rasuulkii aynay ka sugnayn dee xukumkaasi xukum rasuulkii laga hayo oo ka sugan ma aha sidaas aawoodee idan sharci noqon maayo xukunka istixbaabka sunnaynta ku saabsanna wuxuu u baahan yahay daliil sharciya in loo hayuu u baahan yahay arrin ra'yi layskaga isbaatin kara ma aha ama ijtihaad lagu isbaatin karo lagu sugi kara ma aha markaa saas aawadeed xadiis daciifa laguma sugi karo laba qowl baynu sheegnay qowl culammada qaar ay itlaaqeen xadiiska daciifka fadaa'il acmaal waa loogu camalfali karaa iyo qowl shuruuda ku xidhay aynu xaafid ibnu xajar ka soo naqlinay qowl saddexaad baa culammada qaar ku tagaanoo odhanaya xadiiska daciifka fadaa'il acmaal cala alitlaaq loogumaba camal fali karo culammada qaarkood baana madhabkaa qabay oo sidaas ku tegey waxaanay odhan jireen shayga fadaa'ilu acmaalka waxay u baahan tahay daliil in loo helo fadiilada lagu sugaayo wa ilaa fadiiladu ma sugnaanayso haddaan daliil loo helin fadiiladu ma sugnaanayso haddaan daliil loo helin saas aawadeed ashaykhu alalbani kitaabkiisa saxiixuljaamic muqadimadiisa masaladaa waa ku dheeraadaa culammada khilaafkooda intuu tilmaamona aad buu markaa ugu nuxnuxsadaa culamo ka horraysoo saad tilmaantayna waa sheegay alqaadi abubakar ibnualcarabi ayaa ka mida culammada markaa tilmaantay inaan xadiiska daciifka fadaa'il acmaal loogu camal fali karin alimaamu shawkaani ayaa ka mida culammada tilmaantay albaani laftiisa ayaa arjaxay masale aan raajacay ma aha daakiradeeda wixii ku sugnaa unbaan hadda tilmaamay masaladaa hadda markii hore eh, midaan soo raajacay maaha laakiin culammada markaa eh, dee ahlucilmiga qaarkood masalada itlaaqan baabay u diidaan shawkaani wuxuu yidhahdaa sida xalaalaynta iyo xaaraantinimayntu ugu baahan tahay daliil sugan ayaa shayga fadaa'ilu acmaalka ama istixbaabkuna ugu baahan yahay daliil sugan waayo axkaamta sharciyada ahi waa mutasaawiyatu alaqdaam way siman tahay mid weliba deliil inay u baahan tahay waa arrin ay ka siman tahay biduuni daliil midna looguma camal fali karo aanu soo noqonna haddaba mas'aladan ruuxii sakaraadayey in la yidhahdo yaasiin baa lagu akhrinayaa waa la gunaanadayaa arrin sunnaha nebiga sala allahu alayh wasalam ku sugan maaha iqra'uu yaasiin calaa mawtaakum mawtaakumna waxaa loo jeeday kuwa dhimanaya ee sakaraadku ku soo xaadiraye yacni geeriyoonaya ayaa loo jeeday marka dadka sakaraada iyo yaasiin ku akhriya waa daciif xadiiskana dacfigiisu weliba waa daran yahayoo yacni markaa cillooyin dhowru leeyi culammada qaarkood waxay dhahaan saddex wejuu daciif ka yahay waxaa la garanayaa nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisu yaasiin ma akhrin jirin xaaladdaas ruuxa sheeganaya inay akhrin jireenna deliil baa laga rabaa fa calayhi daliil sunno hadday ahaan lahaydna nebigaa samayn lahaa sala allahu alayh wasalam khulafaau raashidiinkaa samayn lahaa fudaladii saxaabadaa samayn lahaa saxaabadii arrin laga hayiyo ma aha maxaa sunno ah xaaladdaas waxaa sunno ah talqiin in loo sameeyaa sunno ah arrinka sharciga ee sunnada nebiga ku sugani waa in talqiin loo sameeyo laa ilaaha ila allahu loo laqimo laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah kelimatu tawxiid in lala dul fadhiyo oo mar kastuu hadlo dib loogu celiyo ta sharcigii waa taas weeye waxaana uga dhalanaysa khaatimadiisu inay wanaagsanaato oo man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allaahu dakhala aljanna ka hadalkiisa ugu dambeeya ay noqoto laa ilaaha ila allah jannaduu gelayaa ayuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam labada xadiisbana waa sugan yihin laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah iyo man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah dakhala aljanna tii layna amray ee sugnayd waa la dayacayaa ti aan layna amrinna waa la ysku mashquulinaya weliba ku darso dadka ku akhrinaya yaasiin marka lagu akhrinaayo maxay muraadkoodu yahay ma wanaagsanaanayso ahlu jann uu noqonayaabay qabaan maya ee fuqahadii istixbaabay ee sidaa markaa jeclaystay waxay odhan jireen ina almayta idaa quri'a calayhi yaasiin huwina calayhi ruuxa sakaraadaya haddii yaasiin lagu akhriyo waa loo fudaydiyaayo naftaasi sahlan looga saaraa hadda khaatimadiisa wanaagsanaanaysa kamay qabin jannuu ku gelayaana umay qabin bes naftaa si dhimirsan looga saarayaa muraadka loo akhrinaya waa kaas waar kii maydka anfacaye u danka ahaa waa talqiintaa intaan nafta laga bixinnin loo talqiin loo sameeyo yacni tani mid markaa sunnaana ma aha mid maydkii anfacaysana ma aha khayr hadduu ku jiri lahaana nebiga sala allahu alayh wasallam iyo saxaabadiisaa samayn lahaa saas aawadee waxay noqonaysaa min muxdasaati alumuur oo axaadiista daciifkii wuxuu ka mid yahay waxyaalaha loo cuskado bidaca qaarkood soo darrinta ay soo darrinayaan shaygii inuu bidco noqdo xadiiska daciifka ka badbaadin maayo masaa'il badan oo bidaca waxay ku dhisan tahay axaadiis daciifa waayo waa muxdasaat alumuur nebiguna wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam iyaakum wa muxdasaati alumuur fa ina kula muxdasatin bidca wa kula bidcatin dalaala wa kula dalaalatin fi waxay ahlu cilmigu yidhaahdeen low kaana khayran la sabaquuna ilay shay muxdasoo la soo darrisiiyey oo saxaabadii nebigu aan la imanin markay sheegayaan waxay odhan jireen hadday khayr ahaan lahayd way inooga dheerayn lahaayeen hadday inooga dheereeyanoo sameeyeenna waa la soo rari lahaa lagamana soo rarin saxaabada nebiga sala allahu alayh wasalam sanad sugaan inay samayn jireen yacni mid laga soo raray eh, ma aha sidaas aawadeed mas'alada caynkaas ah khayrku wuxuu ku jiraa in la iska daayo oo sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam arrinka ku soo arooro talqiinta ah lagu dadaalo wallahu aclam albaabu taasic fii kitaabati alqur'aani wa ikraami almusxaf albaabu taasic baabka sagaalaad fii kitaabati alqur'aan wuxuu ku saabsan yahe oo ku sugan yahay qorista qur'aanka la qorayo wa ikraami almusxaf iyo kitaabka qur'aanku ku qoran yahay sharfista la sharfayo قال imaamu nawowi raximah الله iclam ana alqur'ana alcaziiza kana mu'alafan fi zamani النبي sala allahu عليه wasalam cala ma huwa calayhi fi lmasaaxifi alyowm waxaad ogaataa qur'aanka sharafta lihi inuu ahaan jiray wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam mid qoran oo u qoran calaa maa huwa calayhi fi lmasaaxifi alyowm siduu maanta ku sugan yahay masaaxifta ugu sugan yahay inuu ugu qornaa wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam walaakin lam yakun majmuucan fii musxaf ha yeeshe ma ahayn mid lagu kulmiyey kitaab keliya oo musxaf ah qur'aanka mid lagu wada qoray oo ku wada dhammaa ma ahayn ee qaybo qaybo ayuu u qornaa dadka qaarba qayb ay haysteen bal kaana maxfuudan fii suduuri rijaal wuxuu qur'aanku ahaan jiray wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam mid la qaybsan yahay oo laabaha ragga lagu qaybsan yahay yacani waxaa loo jeedaa yacni saxaabadii in badanoo ka mida ayaa qur'aanka qaybsanayd oo korka ka haysay wa kaana tawaa'ifu min asaxaabati yaxfaduunahu kullah laabaha ayuu marka ahaa mid lagu xafiday wa kaana tawaa'ifu waxay ahaayeen kooxo min asaxaabati saxaabada ka midna yaxfaduunahu kullahu qaar dhammaantii wada qaybsan bay ahaayeen oo wada xafidsan wa tawaa'ifu yaxfaduuna abcaadan minhu kooxo kaloo saxaabada ka midna waxay ahaayeen qaybo ka mida qur'aanka qaar qaybsan bay ahaayeen falammaa kaana zamanu abi bakrin asidiiqi radia allaahu canh markii la helay bimacnaa uu xasilay kaanadu waa taammo wakhtigii abibakar abubakrin asidiiq sidiiq waa laqab wanaagsan oo u sugnaaday kuna caanbaxay wuxuu ahaa sidiiqu hadihi lumma bacda nabiyiha muxamadin sala allahu aleyh wasalam waayo ummadda isaga ugu fadli badnaa ummatu muxamed marka nebiga laga yimaado sala allahu aleyh wasalam wakhtigii khilaafada abibakar markii la helay wa qutila kasiiru min xamalati alqur'aan lana dilay in badanoo ka mida dadkii qur'aanka xambaarsanaa khaafa mowtahum wa ikhtilaafa man bacdahum fiih wuxuu ka baqay dhimashadooda xufaadulqur'aanku ay wada dhintaan dadka ka dembeeyeyna ay iskhilaafaan saasuu ka baqay faistashaara asaxaabata radia allaahu canhum fii jamcihi fii musxaf wuxuu la shawray oo la tashaday abuu bakrin asidiiq radia allaahu canh wuxuu ku caanbaxay abubakar oo kunyadiisa ah aabbihiina wuxuu ku caanbaxay kunyadiisa oo abuquxaafe ah laakiin magiciisa waxaa la yidhahdaa abubakar cabdullaahi baa la yidhaahdaa magaca aabbihiina cusmaan baa la yidhahdaa marka waa cabdullaahi bnu cusmaan wuxuu la tashaday abubakrin isidiiq saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam buu la tashaday ilaahay raalliha ka noqde oo raallihaanshaha u sii kordhiye fii jamcihi fii musxaf wuxuu kale shawroo kala tashaday kulminta qur'aanka la kulminaayo musxaf lagu kulminayo kitaab keli ah fa ashaaruu bidaalik way u tilmaameen taas fa katabahu fii musxaf wuxuu ku qoray abubakrin isidiiqoo amarkiisa loogu qoray yacnii musxaf keliya oo qur'aankii wada kulminaya wa jacalahu fii beyti xafsata ummi almu'miniina radia allaahu canha wuxuuna ka yeelay mid ku sugan guriga xafsa xafsa binti cumar oo mu'miniinta hooyadooda ah yacni zawji nabiy sala allahu alayh wasalam radia allaahu canha yacnii xafse ayuu u dhiibay oo gurigeeda mid ku sugan musxafka ka yeelay falammaa kaana zamanu cusmaana radia allaahu canhu waintashara alislaamu sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa qur'aanku wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam isagoo mufaraqa ayuu qornaa oo dadka qaarkoodba qayb ay hayeen qoran qur'aanka in la qorana nebiga sala allahu alayh wasalam waa amray bale mar buu diidey oo uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam xadiis saxiixa laa taktubuu cannii hayra alqur'aan waman kataba cannii hayra alqur'aani falyamxu shay aan qur'aanka ahayn ha iga qorina qur'aanka shay aan ahayn kii iga qoraana ha masaxo taasi waxay ahayd markii hore marka qur'aanka waa la qori jiray dadka qaarba waxbay ku qori jireen qaar waxay ku qori jireen hargo qaar waxay ku qori jireen looxaan qaar waxay ku qori jireen ashyaa kale qaar waxay ku qori jireen lafo yacni waraaqahan iyo ashyaadani markaa ma fududayn saas aawadeed waxyaalo badanoo kala duwan baa lagu qori jiray waagii dambena nebigu sala allahu aleyh wasalam waa fasaxay in xadiiskana la qoro saas aawadeed culammadu waxay yidhaahdeen waagaa hore nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu u diiday culammadu yidhaahdeen in la qoro qur'aanka waxaan ahayn si qur'aankiiyo xadiisku ayna isugu qaldamin ayuu yidhi markaa qur'aanka mooye wax kale markaa ha iga qorina laakiin xukunkaa waa laga dembeeyo axaadiista fasaxaysa in xadiiska nebiga la qoro baa dembaysay oo nasakhday axaadiis mutacadidaana ku soo aroortay sida xadiisuu nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam oo nin abuushaah la yidhaahdo saxaabada ka midii uu yidhi yaa rasuul allah lay qoro oo uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam uktubuu liabii shaah u qoro abiishaah u qora waa xadiis haabita ta kale saxaabada qaarkood axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam waa qori jireen oo shay kastoo xadiisay nebiga ka maqlaan waa qori jireen waxaa ka mid ah saxaabada qori jirtay cabdullaahi bnu camr bn alcaas baa ka mid ahaa saxaabada qori jirtay xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam markaasaa dadka qaarkood waxay ku yidhaahdeen shay kastoo rasuulka ka soo baxa oo hadal ah miyaad qoraysaa nebiguna mar waa cadhoonaya marna waa raalli noqonaya yacnii hawada qorin markaasuu nebiga u sheegay sala allahu aleyh wasalam markaasuu nebigu u tilmaamay carabkiisa xaq mooye wax kale inaanu ka soo baxaynin markaasuu u idma inuu wada qoro ta kale waxaa jirta waxyaala nebigu intuu qoray meelaha qaarkood uu diray taasina waxaweye waa jirtaa marka axaadiis mutacadidaa soo aroortay oo qoraalkii markii dambe axaadiista fasaxday waxaase la ictimaadi jiray qur'aanka xifdiga la qaybsan yahayoo rag baa aad u qaybsanaa qur'aanka wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam dumarka qaarkood oo qur-aanka qaybay waa jireen laakiin siday ragga ugu badnayd uguma badnayn qur'aankana ilaahay wuxuu ku ammaanay inuu laaba ku sugan yahay bal huwa aayaatun bayinaatun fii suduuri aladiina uutuu lcilm markaa sutuur inuu ku sugan yahayoo uu qoran yaho sadarra ku yaalla laguma ammaanin qur'aanka oo laguma sheegine waxaa lagu ammaanay inuu laabo ku xafidan yaho oo ku sugan yahay laabo oo sadriyada lagu hayo yani la qaybsan yahay wakhtigii abibakar dagaalkii riddada markii lala dagaalamaayey ayaa waxa dhacday saxaabo badan oo qura'a oo qur'aanka qaybsanaa ayaa lagu dilay oo ku istishaaday dagaalladii riddada ku shahiidnimo qaatay markii jamac fara badan halkaa lagu dilay ayaa saxaabada qaarkood waxay ka warwareen in quraadu wada dhimato wax la dilo iyo wax dhintaba inay wada tagaan qur'aankiina aanu qornayn dabeedna dadku ay iskhilaafaan hadhow abubakar markaa si aan qur'aanku u lumin ayuu dabeedna markaa saxaabadii intuu la tashaday dabeedna qur'aankii ay isla garteen in la qoro sidii baa lagu qoray masaaxif badan lama qorin hal musxaf baa la qoray oo qur'aankii lagu wada kooboo lagu dhammeeyey musxafka abuubakar baa hayey abuubakar ayaa hayey markii dambena xafsaa loo dhiibey oo zawjaadkii nebiga sala allahu alayh wasalam ka mid a ashyaada loogu doorayna waxaa ka mid a inay qoraalka taqaanay oo ay iyada lafteedu kitaabada iyo qoraalka inay taqaano guriga xabse ayuu ku sugnaan jiray musxafkaasi marwaan mar looga dhigay madiine waali looga dhigay ayuu xabse wuxuu ku yidhi keen musxafkii dabeedna waa u diidday markay u diidday waa iska daayey xafsa markay geeriyootay musxafkii cabdulaahi bnu cumar ayaa qaaday cabdulaahi bnu cumar markuu qaaday cabdulaahi buu dabeedna markaa ka qaado oo ku too inuu ka qaado dabeedna cabdulaahi waa u dhiibay marka musxafkii dee sidaas marwaan baa markii dambe gubaa la yidhi waxaanu ka baqay yidhaahdeen saynu arki doonno wakhtiga cusmaan baa dee masaaxiftii masaaxifta cusmaan qoray mooyaane intii kale waa tii la gubay si aan ikhtilaaf u dhicin marka wuxuu ka baqay yidhaahdeen wax ikhtilaafa ah oo masaaxifta cusmaan qoray khilaafsan inay ka soo baxaan dabeedna wuxuu ilxaaqiyey masaaxiftii la gubaayey warkiisu halkaasu ku dambeeyey falama kaana zamnu cuhmaana radia allaahu canhu waintashara alislaamu khaafa cuhmaanu radia allaahu canhu wuquuca alikhtilaafi almu'addi ilaa tarki shay min alqur'aan markii wakhtigii cuhmaan la helay bimacnaa uu jiray oo xasilay kaanad waa taamo waintashara alislaamu islaamkuna faafay khaafa cuhmaanu radia allaahu canhu cuhmaan wuxuu ka baqay wuquuca alikhtilaafi almu'addi ilaa tarki shay min alqur'aan iskhilaaf inuu dhaco iskhilaafkaas oo keensanaya shay qur-aanka ka mid a in laga tago aw iziyaadati fiihi ama keensanaya qur-aanka in wax lagu daro fa nasakha min dalika almajmuuci aladii cinda xafsata radia allaahu canha fa nasakha wuxuu ka guuriyey oo ka qoray min dalika almajmuuci kitaabka kulansan ee majmuuca ah bimacnaa musxafka ah ee xafse agteeda ahaaday ayuu ka guuriyey oo ka naqliyey oo ka qoray aladii ajmacat alsaxaabatu calayhi kaas oo saxaabadu ay ku ijmaaceen oo ku kulmeen masaaxifa yacni masaaxif kale ayuu ka qoray wa bacasa biha ila albuldaan waxaanu u kala diray beledada cusmaan wuxuu u tegey xabsa wuxuu yidhi musxafkii ii dhiib abibakar waxay tidhi kuu dhibi maayo ilaa uu ballanqaaday inuu u soo celinayo markuu cusmaan u ballanqaaday inuu u soo celinayo markaasay u dhiibtay waa ka qaaday sidii baa looga qoroo looga naqliyoo looga guuriyey markii dambena waa u soo celiyey sidaasay xafsa ku haysay marka la qorayana yacnii waa lala eegayey kollay markaa ragga xafidsan qudhoodu siday qaybsanaayeen iyo ashyaadana waa lala eegayey wa bacasa biha ila albuldaan masaaxiftaa uu qoray beledadu u kala diray wa amara biitlaafi maa khaalafaha waxaanu cusmaan amray wixii khilaafsan in marka la itlaafiyo la baabi'iyo bimacnaa la gubo saasuu amray wa kaana ficlu haada biitifaaqin minhu ficilkiisa uu sidaas sameeyey cusmaanna waxay ahayd iswaafaqay isagiiyo isku waafaqeen wa min caliy bni abi taalibin wa saa'iri asaxaabati wa gayrihim radia allaahu canhum yacnii cusmaan iyo caliy bni abi taalib iyo saxaabada kaleba dhammaan waxay isku waafaqsanaayeen bay ahaayeen oo saxaabada cid ka midoo ah arrinkaa ceebaysay ma jirin riwaayaadka qaarkoodna waa lagu soo wariyey inaan saxaabada cid ka midoo sidaa ceebaysay aynay jirin bale waxaa la soo naqliyey cali laftiisu inuu yidhi cali ibnu abi taalib radia allahu canhu wa ardaa haddaanu cusmaan sidaas samayn lahayn haddii mas-uuliyadda marka lay dhiibo anaa samayn lahaa markanna waa ku raacsanaa waa ku garab taagnaa bale saxaabada kalena waa ku waafaqeen ishkaal haddii la keeno ku saabsan oo sawta cusmaan ibnu cafaan markaa uu samaynaayey qoraalka masaaxiftaas sawta laga soo naqliyey cabdullaahi ibnu mascuud inuu yidhi qulluu masaaxifakum masaaxibtiinna qarsada oo quluul ku sameeya dhabbiya yaa laydinka gubini nawcan maana jamciga markaa la kulminayay wakhtigii cusmaan sawta markaa uu wax ka gansaday cabdullaahi ibnu mascuud jawaabteedu waxay tahay cabdullaahi ibnu mascuud nimanka loo xil saaray qoraalka masaaxibta ay qorayaan ayuu wuxuu u arkay qaarkood inuu uga awlaysan yahay isagu oo zayd ibnu saabit oo kale halka lagu daray ragga markaa wax ka qoraya musxafka inuu isagu uga xaq leeyaho uga awlaysan yahay buu arkay oo waxau idhi inay yar buu ahaa zayd anna nebiga sala allahu alayh wasalam afkiisa dhowr iyo toddobaatan suuradood baa ka qaatay marka halka isaga lagu daraayaana ka awlaysnaa nimanka uu cusmaan u xil saarayna waxaa ka mid waxay ahaayeen zayd ibnu saabit iyo cabdiraxmaan ibnulxaaris ibnu hishaam ayaa ka mid ahaa marka afar saxaabi ayay ahaayeen waxaanu ku yidhi afartoodu haddaa iskhilaaftaan waxaa ku qoraysaan luqada quraysheed meelaha qaarkood baa laga yaabaa nowcan maa dee in ikhtilaaf ku jiro haddaad si isku qabataan ma saasay ahayd mise saasay ahayd sida luqada quraysheed waafaqsan u qora almuhim cabdullahi ibn mascuud sidaa ha yidhaahdo laakiin akhiiran isaguna waa waafaqay sababta arrinka ku saabsan anaa ka awlaysnaana culammadu waxay yidhaahdeen asbaabta isaga aan loogu darin waxaa ka mid a ah, ee zayd loo doortay dee zayd wuxuu ka mid ahaa raggii nebiga sala allahu alayh wasalam ka qoraayey qur'aanka oo katabadii qur'aanka ka qoraysay nebiga sala allahu alayh wasalam uu ka mid ahaa xagga daar ahaanna waa u dhowaayo shay kastooo nebiga lagu soo dejiyo nebiga intuu u yimaaduu ka qori jiray marka qurbu daar iyo kitaabadii baa labada mid weliba jirtaa ta kale alcard alakhiira bandhiggii ugu dambeeyey qur'aanka ayuu nebiga ka maqlay sala allahu alayh wasalam alcard alakhiira taasna waxa weeye iyaduna waa mid kale oo keensanaysa in zayd lagu doorto saas aawadeed cabdullaahi ibnu mascuud akhiiran waa waafaqay gensigaa uu wax ka yara gensadayna ama wax ka yara tirsadayna mid waxa weeye mas'aladii itifaaqa uu sheikhu sheegayo mid wax yeelaysa maaha sidaas saxaabadu isla garteen baana khayrku ku jiray haddaba su'aal baa iman karta ku saabsan haddii khayrku yahay qur'aanka in la kulmiyo oo musxaf keliya la ysugu keeno maxaa wakhtigii nebiga musxaf keliya la isugu keeni waayey taa sheikhu waa ka jawaabayaa wa innamaa lam yajmachu nabiyu sala allahu alayh wasalama fii musxafin waaxidin wuxuu nebigu ugu kulmin waayey sala allahu alayh wasalam musxaf keliya qur'aanka wuxuu ugu kulmin waayey lima kaana yatawaqacu min alziyaadati wa nashi bacdi almatluwi kuu nebigu sala allahu alayh wasalam filanayay daraaddeed oo ah ziyaado qur'aanka la kordhiyo yacnii qayb dambe la soo dejiyo ilaa waxyigii ma soo dabago'yne waxyigii ma soo wada dhammaan ilaa nebigu markaa uu geeriyoodo la oofsadayna dee mid yaqiin ay u ogaadeen saxaabadu inuu waxyigu wada go'ay dee ma ahayn haddii la yidhahdo alyawma akmaltu lakum diinakum sawta soo degtay waxaa la odhanayaa alyawma akmaltu lakum diinakum ha soo degtee laakiin dee ashyaa ka dambeeyo waxyigaa soo degay ama qur'aan ama xadiis ya dabadeed saas aawadeed waxaa laga tilmaamayaa diintu inay kaamil tahaye oo xalaal iyo xaaraan ka dambaysaa aynay soo degin shaygaasaa xalaal iyo shaygaasaa xaaraana markay aayaddaasi soo degtay dabadeed laakiin siyaado kaleo taxliil iyo taxriim aan ahayn inay soo degto diidi mayso waana dhacday inay soo degtay marka maadaama siyaado la filayey qur-aanka la kordhiyo wa naskhi bacdi qur-aanka la akhrinayo bacdi ka mida in la nasakhana la filayay oo naskhiga waxaa jira qayb la yidhaha naskhu tilaawa naskhu tilaawa waa maxay waa qur'aankii qayb ka mida ah in qiraa'adiisii la nasakho xukunkiisu ha baaqi noqdaa mayaanu baaqi noqon waa jiraan dadka qaarkood inay taa inkiraan laakiin markaa culammada ahlu sunnuhu waa ku ijmaacsanyiinoo waa isku waafaqeen in qaybaha naskhi uu ka mid yahay naskhu tilaawa qur'aan akhrintiisa la nasakhay oo aan musxafka ku oolin oo markii hore qur'aan ahaa markii dambena qur'aannimadii laga rafciyey aayaturajmiba baa ka mid a iyo ayado kaleba waxaanay soo gudagelayaan cumuumaadka adilada sheegaysa nasqiga sanuqri'uka falaa tansa ilaa maa shaaa allah ilaa maa shaaa allah waxay ku dhacaysaa qur'aanka qayb ka mid a inuu ilaawayo qaybtaa uu ilaawayaa waa qaybta tilaawadooda la nasakhay sanuqri'uka falaa tansa ilaa maa shaaa allah intuu ilaahay doono inaad ilowdo yada waad ilaawaysaa intaasi waa maxay waa inta tilaawadooda la nasakhayo maa nansakh min aayatin aw nunsiha naati bikhayrin minha aw miliha cumuumaadkaasay ku jirtaa wa naskhi bacdi almatluwi qur'aanka la akhrinayo qayb ka mida in la nasakhana yacni waa la filayey ama waa laga baqayey walam yazal dalika atawaqucu ilaa wafaatihi sala allahu alayh wasalam kamana bixinoo kama zuulin filashada sidaa la filanayo inay dhacdaa mid jirta inay tahay kamay zuulin oo kamay bixin ilaa nebiga sala allahu aleyh wasalam geeridiisii laga gaadhaayey sala allahu aleyh wasalam markii geeridii nebigu geeriyooday oo nebigii la oofsaday waxaa la xaqiiqsaday qur'aan dambe oo la nasakhaya inaanu jirin waxaa kaloo la xaqiiqsaday qur'aan dambe oo lagu kordhinayaa inaanay jirin marka ziyaado iyo nuqsaan dambe ma jirto falammaa amina abuu bakrin wa saa'iru asaxaabati radia allaahu canhum dalika atawaquca markay ka aamin noqdeen abuu bakar iyo saxaabadii kaleba filashada sidaa ay filanayaan inay dhacdo ama siyaado qur'aankii la soo kordhiyo ama dhimitaan wax laga dhimo oo qayb ka mida ama aayado ka mida la nasakho arrinkaa markay ka aamin noqdeen waqtadat ilmaslaxatu jamcahu maslaxaduna ay keensatay qur'aanka in la kulmiyo facaluuhu radia allaahu canhum way sameeyeen saxaabadii nebigu sala allahu alayh wasalam radia allaahu canhum ilaahay raalliha ka noqdeen calaa kulli xaal waa caddahay markaa sababta keensatay in nebigu sala allahu alayh wasalam musxaf keliya qur'aanka ku kulmiyo inaanu samaynin sababta keensatay waa in waxyigu isdaba joogay oo waxyigu aanu soo dhammaanin oo aan laga aamin qabin qur'aan kale in la soo dejiyo saas aawadeed waxay noqotay in markaa in la koobo oo yacni waxa weeye la qaybo uun markaa intii marba soo degta intaasna la qoro laakiin kitaab jamcinaya oo musxafa oo sidaa u tartiibsan in la qoro saasaanu nebigu u samayn waa midda kale dee cidda samaysay inay musxaf qur'aanka ku kulmiso ku wada qortaa waa saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam oo khulafaau raashidiinkii nebiguna wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiina almahdiyiina min bacdi cadduu calayha binnawaajid sunnadii khulafaa'u raashidiinta oo afartooduba isku waafaqeen saxaabadii kale la waafaqday dee sharci inay taho sunnadii nebiga waafaqsan tahay shaki kuma jirto ilaa nebiga amray sunnada markaa khulafaa urashidiinka in la qabsadeen asalka in la qorana dee nebigu waa kii sheegay axaadiis hore jirtay jamcigana khulafaa uraashidiinka uma kala hadhin lama odhanayo waaxid khulafaa uraashidiinka ka midaa sameeyee dhammaan way ku wada sugnaayeen abubakar baa sameeyeoo khulafaa uraashidiinkii kale iyo saxaabada kaleba dhammaan waa ku waafaqsanaayeen cusmaan baa haddana sameeyey intii markaa joogtay dhammaan iyaguna waa ku wada waafaqeen marka tanoo kale noqon mayso bidco noqon maysee waa nooca la yidhaahdo maslaxa mursala la yidhahdo shamcigan khaaska ah ee kitaabka gaarka ah lagu kulminayo kayfiyada caynkaasi waxay noqonaysaa maslaxa mursala nooca la yidhahdo noqonaysa oo weliba markaa dee saxaabadii isku waafaqday khulafaa raashidiinkiina ay markaa sunnadoodii tahay wakhtulifa fii cadadi almasaaxifi alatii bacasa biha waxa la ysku khilaafay tiradii masaaxiifta ee uu cusmaan diray baa laysku khilaafay fa qaala alimaamu abu camrin addaaniyu imaamkii abu camar addaani cusmaan ibnu saciid ibnu cusmaan wuxuu ka mid ahaa culammadii waaweynayd buu ka mid ahaa ee qur'aanka weliba aad ugu sheeganaa culuumulqur'aanka aad iyo aad ugu sheegnaa ayuu ka mid ahaa kutubo badan iyo musannafaad badanna alifay culuumulxadiiska laftiisana ku fiicnaa isagana kutubo ka leh laakiin uu cinaayadiisa iyo qoraalladiisu ay u badnaayeen xagga qur'aanka ay u badnaayeen iyo culuumulqur'aanka ay u badnaayeen marka raggii abwaabtaa looga dambaynayey culuumulqur'aanka ayuu markaa ka mid ahaa afar boqol iyo afar iyo afartankii hijriyada ayuu dhintay raximahullah hadalkan uu sheegayana wuxuu ku yidhi kitaab uu leeyahay oo la yidhaahdo almuqnicu fii rasmi masaaxifi alamsaar kitaab uu leeyahay oo la yidhaahdo matbuuca ayuu sidaa ku yidhi wuxuu yidhi akharu lculamaai calaa anna cusmaana radia allahu canhu kataba arbaca nusakh culamada badankoodu waxay ku sugnaayeen in cusmaan ibnu cafaan uu qoray afar nuskhadood yacni afar musxaf musxafka inuu afar nuskhadood ka qoray fa bacasa ila albasrati ixdaahunna mid wuxuu u diray basra wa ila alkuufati ukhraa kuufana wuxuu u diray mid kale wa ila ashaami ukhraa shaamna wuxuu u diray mid kale waxtabasa cindahu ukhraa agtiisana mid ayuu u daayey oo aanu markaa cid kale u dirine isagu haystay almuqnic kitaabkiisa la yidhahdo ku odhanaya wa qaala abuu xaatimin asijistaaniyu sheikhii la odhan jiray abuu xaatim asijistaani waxau yidhi isna wuxuu ahaa culammadii hore mutaqadimiintu ahaa waa ka sii horreeyey abuu camr iddaani wuxuu dhintay laba boqol iyo shan iyo kontonkii culammada qaarkoodna waxay yidhahaan waa laba boqol iyo kontonkii waa culammadii qarnigii saddexaad weeye magiciisana waxaa la yidhahdaa sahlu bnu maxamed ibnu cusmaan ayaa la yidhahdaa wuxuu yidhi kataba cusmaanu radia allaahu canhu sabcata masaaxifa wuxuu idhi cusmaan wuxuu qoray toddoba musxaf bacasa waaxidan ilaa makka mid wuxuu u diray maka wa aakhara ila ashaam midna wuxuu u diray shaam wa aakhara ila alyaman midna wuxuu u diray yaman wa aakhara ila albaxrayn midna wuxuu u diray baxrayn wa aakhara ila albasra midna wuxuu u diray basra basra iyo bisraba waa la yidhahdaa wa aakhara ila alkuufa midna wuxuu diray kuufa wa xabasa bilmadiinati waaxidan madiinana wuxuu ku xabisoo u daayey mid baxrayn meel baa macruuf ka ahoo hadda waxaa la yidhahdaa dowlad yar oo gaaraa la yidhahdaa oo duwal khaliij ka mid ah laakiin waagii hore baxrayn halka loo yaqaanay halkaas ma ahayn waxay ahayd mandiqadan hadda markaa la yidhahdo axsaa ee sacuudiga ka midka ah ee badda ka sokaysa ayaa la odhan jiray yacni baxrayn la odhan jiray laakiin taa hadda badda laga tallaabayo yacni mid ay magacu halkaa ku gaar ahaa maaha marka labada qowl culammada qaarkood waxay yidhahdeen waxa muctamada ka hore abu camri daani laftiisu waa tilmaamay sidan kale oo wuxuu yidhi markuu hadalka hore sheegay waqad qiila inahu jacala sabca nusakh wawajaha min dalika ayda nuskhatan ila makka wa nuskhatan ila alyaman wa nuskhatan ila albaxrayn walawalu asaxu calayhi ala'immah sidaa kale lafteeda waa la yidhi buu idhi toddobay ahaayeen laakiin ta hore ayaa sixo badan oo in afar nuskho ay ahaayeen sidaasaana a'immadu ay ku sugnaayeen oo imaamiyaalku marka ay qabeen wuxuu u jeedaa badankooda iyo haalibkooda haadaa mukhtasaru maa yatacallaqu biawali jamci lmusxaf kani wuxuu yahay mukhtasaru maa kii mukhtasarkiisii weeye iyo soo koobistiisii yatacallaqu biawali jamci lmusxaf ku tacalluqayo ku saabsanaa musxafka kulmintii la kulminayay markii ugu horraysay wa fiihi axaadiisu kasiiratun fi saxiix jamciga muscafka la jamcinayana waxaa ku sugan axaadiis fara badan oo saxiixa ku sugan saxiixulbukhaari baabay ku jirtaa oo jamciga markaa abubakar xadiiska dheere ku soo arooray dee bukhaari baaba saxiixiisa ku soo aroorinaya raqamka xadiisku uu bukhaari ka leeyahay waa afar kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo siddeetan marka axaadiis mutacadida ku soo aroortay xadiiskaasaa ka mid a ah. wa filmusxafi arayga musxafna alaau lugaatin saddex lugaa ku sugan dammu lmiimi wa kasruhaa wa fatxuhaa waa in miimka la godo oo musxaf la yidhaahdo wa kasruhaa iyo in la kasriyo oo sidii ismu'aalahoo kale laga dhigo misxaf wa fatxuhaa iyo in la kordhigoo la yidhaahdo masxaf faddammu waalkasru mashhuurataani in la godo miimka iyo in la hoos dhigo labaduba waacaan waalfatxu dakarahu abuu jacfarin innaxaasu wagayruhu fatxada miimka la fatxinayo masxaf la odhanayana waxa sheegay abu jacfarin annaxaas ayaa sheegay iyo culamo kaleba abu jacfarin annaxaas waxau ahaa culammadii luqada ayuu ka mid ahaa oo luqada marka aad buu ugu fiicnaa naxwaha iyo carabiyada iyo markaysaga yacni aad iyo aad ayuu ugu fiicnaa xagga markaa macaanida qur'aanka iyo icraabtoodana waxbuu ka allifay oo ka qoray waa culammadii qarnigii afraad ayuu markaa isaguna ka mid ahaa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk